بسم الله waxaan soo wadnay kitaabkii aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi طaa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu lahaa oo su-aalaha jawaabaha ahaa su-aasha saddex iyo toddobaatanaad shiikhu wuxuu leeyahay hal jamiicu anwaaci tawxiidi mutalaazimatun fayunaafiiha kulahaa maa yunaafi noucan minha noocyada tawxiidka dhammaantood macnahu waa tawxiidka cibaadada ayaa laga wadaa in alla cibaadada lagu keli yeelo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa lagu keli yeelo maaragtay daatadiisa lagu keli yeelo marka waa tawxiid asma sifaat iyo tawxiid rububiya iyo ma garata iyo tawxiid cibaada intaba noocyadii marka tawxiidka dhammaantood ma wax marka ka islaazimaya oo maarata dhammaantood waxaa kasoo horjeeda wixii nooc ayay kamida kasoo horjeeda tawxiid cibaada wxay kasoo horjeedaa tawxiid rububiya iyo ma tawxid asma sifat kasoo horjeedaan tawxiid asma sifat wxay kasoo horjeedaan rububiya uluhiya kasoo horjeedaan saas miya marka arrintu jawaabtu marka waxay tahay nacam ha hiya mutalaazimatun waa wax isku xiran oo maarata eh, kala laazimaya faman ashraka fi noocin minha fahuwa mushriku bilbaqiya nooc kamida qofkii shirki la yimaada oo wax kala la wadaajiya fahuwa mushrikun filbaqiya intii soo hartana mushrik buu ku noqdaa mithaalu dalika mithaalkeedu wuxuu yahay ducaau gayr illaahi wa su-aaluhu maa laa yaqdiru caleyhi ila allah alla keyrkiis in la weydiisto macnaa in la baryo oo waxna la weydiisto oo la weydiisto wax allah moogi wax kaloo awooda aanay jirin faducaauhu iyaahu cibaada baryidaasi isaga uu baryaayo waa cibaado bal muqu cibaada waay waa cibaadada maarata dhuuxeedii waay ama maskaxdeedii sarfuha ligayr اllahi min duuni illaahi fahada shirku fi ilaahiya in marka alle waxaan ahayn cibaadadii loo leexiyo iyadoo alle laga leexinaayo cibaadadii alloo wax kale lala wadaajiyey waay waa shirki fi uluhiya وسؤاله إyah tilka الxاaجة min جلب khayr أو dفci shر معتقida أنhu qاdir عalى qضاء ذalik inuu taa weydiisto xاajadaas inuu weydiisto oo ah in khayr lasoo jiido ama shar laiska difaaco isagoo اعtiqاadsan inuu awood u leeyahay inuu arinkaa u qabto hada shirk fi الrububiya rabinimadii iyo rububinimadii oo rububiyadii oo maratay shirki lagu sameeye waay xayثu meelo ictiqada u ictiqaadiyey annahu kaas wax la weydiisanaya mutasarifun maca allahi fii malakuutih inuu alla maaratay la maamulaayo mulkigiis uu ku tasarufayo huma inahu lam yadcuhu hada ducaaa min duuni illahi ila maca ictiqaadihi anahu yasmacuhu cala albucdi walqurbi fii ayi waqtin kaana wa fii ayi makaanin marka taas kuma ekaysanine waxaa waay uma inahu lam yadcuhu hada ducaaa ducadaas ma aanu baryin min duuni illahi alla sukihiisa uu baryaayo ila maca ictiqaadihi waxaa la jira inuu ictiqaadsan yahay annahu yasmacuhu kaa uu wax weydiisanayo inuu maqlaayo cala albucdi waalqurbi hadduu ka fog yahay hadduu u dhow yahaba fii ayi waktin kaana wakti kastuu joogo wa fii ayi makaanin iyo meel kastuu joogo cabdiqaadir hadda baryaayaan cabdiqaadir wuxuu ku duugan yahay waa dhintay waa wadaad dhintayoo maaragtay qarnigii lixaad meelahaas dhintay wuxuuna ku duugan yahay baqdaaduu ku duugan yahay markaas waxaa dhici kartaa yacni meel shan kun oo kilomiter u jirta in laga soo baryo cabdilqaadir ow jailani ow la yihahdo marka qofku dadku ay nafta u yaabaan oo mathalan badda oo kale doonta iyo siraam idinla qalimaysaa oo dabaysh ay kacdo ya cabdilqaadir ow ay leeyihiin marka macnaheedu waa maxay waana maqlaa waay mogta waana arkaa xaalkeena u ogyahay marka cilmi baa loo sugay cilmiga alloo kalaa arag baa loo sugay aragga alloo kalaa maqal baa loo sugay mamarata eh, maqalka alloo kalaa yani tilmaamihii alla walahabaa la siiyey xagga rubuubiyadana awood baa la siiyey waxbuu noo qaban karaa waana badbaadin karaa marka rabbinimadina waxbaa laga siiyey cibaadadiina waa tana waaba la caabudoba ila ducadiya cibaado ah wax allah moogi wax kale aanay awoodin in laga bari in la weydiisto yaa cibaado ah waxaa kaloo cibaado ah kan meyidka ah in koob biyaa xataa la weydiisto koob biyaa in la weydiisto ma banaana sababto awood male waa dhintay ma garate marka in makhluuqii la weydiisto wax allah maogi wax kaloo awooda aanay jirin sidii maaragtay awlaad oo kale iyo in maarata jannada la geeyo naarta laga badbaadiyo iyo wax lamida makhluuqu ma awoodo ama ha noolada ama ha dhinto kii dhintana haddii wuxuu awoodaba ma laha waxa ugu yar wax lama weydiin karo waxa ugu yar lama weydiin karo waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir yaa alla u yir kuwaas alle sukadiis aad baryaysaan qitmiirna ma hantaan wax wax ugu yar wax lagu mithaaliyo ma hantaan magarata lafta timirta xuubka saaran oo kale ma hantaan waxay haystaan mala maxaad u baryaysaan marka in tadcuuhum laa yasmacuu ducaakum haddii aad wax weydiisataan oo aad tuugtaan ducadiina ma maqlaanba tilmaantaas waa ka maqanta waa baatilka ictiqaadsanyin dadkan soo mujeda waxbuuna maqlaayo kulli waana maqla waana arka xasi ku leeyihin marka ducadiina maqli maayaan ba alla uu leeyahy in tadcuuhum haddaad wax weydiisataan laa yasmacu ducaakum kaba soo qaadba ifrid kaba soo qaadba inay wax maqlaan walow samicuu ma stajaabuu lakum idinma ajiibaayaan marka waa dhunsan yihiin dadkan owliyada baryaaya waa ay dhunsan yihiin tilmaamihii marka alley siiyeen iyo magacyada alle waxay siiyeen rabbinimadii bay siiyeen oo maaragtay tasarufkii ah iyo mulkigii iyo tadbiirkii yay siiyeen marka tilmaamihii allana waxbay ka siiyeen awooddii allana maarata waxbay ka siiyeen haddana hadde ficilka ay samaynayaanba cibaado ah iyo qowlkan iyo dhawaaqidan ay u dhawaaqayaan isaga laftiisa cibaado ah marka way caabudeen wax cibaado mudan ayay maarata ka dhigeen waxaasna marka alla mudan wayusarixuuna bidalika taasayba marka caddaynayaan waxay leeyiin waana maqlaa ya meelan joogno waana arkaa waanana maqlaa ay ku leeyihin wahuwa shirku bilasmaai wasifaat marka taasina waa shirki lala yimid oo alla lala wadaajinayo tilmaamihiisi iyo magacyadiisii duulal kale oo laleeyahay siduu wax u maqlay iyo wax u maqlaan siduu wax u ogaayey iyo u ogyihiin siduu wax maarata u arkaayey iyo u arkaan iyadoo la yiri wa xayثu meelo ahbata lahu samcan maqal buu u sugay muxiiطa bijamiici اmasmuucaati koobaya wax alla wixii la maqlaayay laa yaxjubuhu qurbun walaa bucdun mana xijaabi karo dhowaan iyo fogaansho maqalkiisu meel kastuu gaara marka fastalzama hada ashirku fi ilaahiyati shirkigan marka caabudaadi alle wax lala wadaajinaye ashirka fi rububiyati walasmaa wasifaat shirki maaragtay xagga rabinimadii iyo xaggii magacyada alle iyo magacyadii tilmaamihii iyadan lala yimid yaa meeshii marka ka dhashay waa ka laasimta marka marka wixii maaratay kalama baxsana tawxiidkii mid kamida qofkii noocyadii towxiidka mid kamida qofkii ku ciyaara kuwa kalena waa ku ciyaar way macnaha hadduu shirki maarata uga dhaco mid kamid a ah, kuwa kalena shirkigu waa ku dhaca waay waana tusaalaheed waa ka uusoo shiikhu uu soo sheegay meeshaasa marka waxaa ku dhammaaday arkaantii iimaankoo lixda ahayd kii ugu horreeyey oo ahaa aliimaanu billaah alle in la rumeeyo wixii ku saabsanaa marka rabbinimadiisi baa laga hadlay waxaa laga hadlay magacyadiisa iyo tilmaamihiisi baa maarata laga hadlay marka waxaa ku xigi doona haddii ala yiraahdo aliimaan bilmalaa'ika yaa ku xigi doona wabilaahi towfiiq intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online